وعan abi hurayrata radi alahu taala canhu qala abi hurayra may ka goolay qala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay lagad kana may haaday fi man qablakum fi ma qablakum fi ma qablakum hortin wali haadi may haaday min alumami kumudyaale e may kumid haaday naasun dadya kumid haadi naaskaas oo muxadathona liilhaamiyey fain yaku hadii ey fi umati umaday dhahdiye axadun axad oo ilaami jaro fa inahu axadkaasoy cumaru cumar waay waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abi hurayra may golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagolay lawalahay akdaarday kad kana may haaday fi man qablakum dadki sinkore ay dhahdiyo may haadena min alumami umadayaale naasun dad i ahaadeen naaskaas oo muxadasuna liilhaamiyey dadki hor may ka jari jaray dali ilhaamiya ka jari jari oo ilhaamka manaa of kalbi shay walah karidaayo waana xaqiiqo nagadaayan kalbi shay walah karide ama sada laete sare yani waana walaagina sidiya nagadaayan fain yaku hadii haaday fi ummati umaday dhahdiya axadun ahad hadii haadi fainahu ina alaxada axadkaasoy cumaru cumar wa hadii umaday lang axad liilhaami jaro cumar waayo rasul saasari meel badan oo yani muwaafaqaadka cumar la iraayo galbishay walakadhiyaa sado malwelo iraayo an yani sidiina aayada kadegaasiya jartay cumar hay muwaafaqaadka cumar ilaa tumiya fari door la sheegay oo sidi usu ra'yigii ra'yoyla ilahin aayada kadija waafajiya sida aayatulxijaab oo kale kumid kumide aayatulxijaab oo kale iyo maqaamu ibraahim gadaalshay ini salaadla kutukad oo kale kumid kumide badnyina kawaamay weriyey warawaa muslim muslimna wuri min riwaayati caishata wa fi riwaayatihima riwaayati muslim wahay yani bukaari lamadaba wa fi riwaayati ma riwaayat lbukaariy wa muslim bukaari o muslim riwaayadi may kasugnaadey qaala ibnu wahabin ibnu wahab may kagoolay muxadathuna macnaahu ay mulhamuna lilhaamiyu mana macnehed muxadathuna ay mulhamuna lilhaamiyu rawa lbukaariy bukaariy wa adilkana weriyey wacan jaabir bn samurata radi allahu taala canhuma qaala jaabir may kagoolay shaka ahlulkufati ahlulkufiya dacwooden sacdan sacd iya dacwooyen yani ibna abi waqas sacd bin abi waqas kalu nabiy radi allahu taala canhu ilaa cumar ibn lkhadaab iya kadacwayen radi allahu taala canhu facazala cumar siibayho sacd iya siibi wastacmala caamila kadhiki alayhim ala ahli lkofiye camaaran camaar caamilan kadhiki fashako tafsiil waay lama shako bihi sacd sacd markay ku sheegadahayen wala sheegen fashako sheegaden xata dakaruu ilaa husan anaho ana sacdba laa yuxsin hata sacd unsuubiyan yusali tukada unsuubiyan faarsala cumar cumar diray ilayhi ilaa sacdan diray faqaala cumar umeera ya aba isxaaq niyatun lisacd waay aba isxaago ina haulaai kuan ahlulkuufa yazcamuna may sheegayaan ana kadib laa tuxsinu anta ansuubiyana tusali antaada tukadaas faqaala sacdun sacd may kagolay ama hooy ana an wallahi akdaarday fa ini an kuntu haadi usali ki tukdaw bihim yo tukisiyaw yahaadi salaata rasuuli llahi ka salaati rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha salaadis oo kaliya tukisiya laa akrimu ana manuqsaamiyaan anha ani salaati salaada makunuqsaamiyaan salaadi rasuulka manuqsaamiyaan usali ana tukisiyaay salaat alcishaaiya tukisiyaay faarkudu hasalyaay fi lulayeyni lamada horiya hasalyaay wa ukifu fududaayay fi lukhrayeyni lamada kalena fududaayaay qaala sacdun sacd qaala cumaru cumar may ka goolay daka kaas ad hada samayti daka almadkuurka lahasheegaya adanu dhani maladayaati bikaadking malayaay yaaba isxaaq waarsala diray macahu rajulan o rijaalan waarsala huwa cumar diray macahu maca sacd sacd maashay rajulan ala diray o rijaalan ala diray oo hal habaaro ilay ila lkufati an diray dadka kudacwoodan an diray yas'alu rajulka hal su'aalaw canhu can sacd sacd shay ahla lkufati su'aalaw falam yadac huwa rajulki la diray makutabnay masjida makutabna ilaa saala su'aale canhu an sacdin sacda su'aale wayusununa amaanen ahlulmasjid macruufan winaaga ka amaanen xataa dakala huwa sacdigaa ku galo masjidan masaahid ku galo masjidkaasoo libani cabsin gabiilko banu cabsi lere leyin masaahidkaaso insugnaadilaa ku galaan masaahidki xaafidio kayaal maana reer banu cabsi faqaama rajulun rajul iya kumi rajulkaasoo minhum min bani cabsin kumida yaqalu law rajulku magaashay usamat bnu batatatalera kumi yukana aba sacdata sacda awshana lanka kun yeelaw kaasa kumay faqaala rajulki mere ama hoy idaa nashadta hadii soo alay na unana soo alay fa ina sacdan sacd warsadee ertib fa ina sacdan sacd kana saad may hadi laa yasiru kin socdaan bisariyati laalin socdaani hadi walaa yaqsimu bisawiyati sisamagna walangiibiyaan walaa yacdilu cadaalan sameeyan fi kaliyati fi lxukmi xukunkana cadaalan sameeyani hadi kala sacdon sacad may ka goolay ama hooy walahi kidhaarday la adcuwana habaaray habaaray bitalaatin rajulka anadi nabay walaanan welni weli le sidwal hada ka habaaray weli allahuma ya allahu aleeyo in kana huwa rajulka adi hada in kana cabduka odoonka hada kan kaadibanki been sheega hadiya og ama huwa cabdiga gumay riyaan liajli riyaa istusu daraadiyan gumay wasumcatan liajli sumcatin halkin dheego on gumi faadil ilaahu dheeray cumrahu cumra rajuli rajulkun ilaahu cumrishay dheeray cumro dheer oo ibaahay waabil dheeray hadana fakrahu fakiirnimad iska dheeray cumro dhiirur i fakiirnimad iska dar wacaril an bandhig hu rajulka lilfitani fidniyaalan an bandhig ahlulfitanna kuwela fidnan an bandhig wakana huwa rajulki may bacda dalika almadkuuri bacda dalika aducaai habaarkaas bacdi shay may haaday idaa suil hadi la suaalo yaqulu meer jaray shaykun anaa shaykun an waayil yaha kabiirun wiin maftunun lafidnaay asaabatni may asiibtay dacwatu sacdin sacd habaar shay asiibtay saar jari mana enga sheegay saxaabigaasa dhibanjaysidi usun habaara kadhi mana uso waayilaya milan banbahay kadal gure erga doone yani waan jaabir ibni samurata radi allahu taala canhuma qaala jaabir may ka gole shaka ahlulkufati ahlulkufo niman bay kuufadaasay dad oo dhib badan ya roogeen kalkun lamba amirlanka dhigoob walaka sheega jaren duru jaren dhacniyaayen kalkun haddana sacad bin abi waqas oo khaalu nabiy aho eh, oo oh, min ahay min casharat lmubashiriin kumid aho eh, sacdun wa saciidun aho eh, casharat lmubashiriin kumid e ya dhacniyahaya shaka ahlulkufati ahlulkufa yani gudoomilanka dhikay caamilan hay waalin hay ree duren mana walaka sheegen dacweyen umaraga dacwayen shaka ahlulkufati ya dacweyen sacdan sacd ya dacweyen yani ibn abi waas sacd na badnya sacd bin abi waas wa radia alahu taala canhu kal nabiy kali sacdun rasulka lanki raay yani irmi ya sacdu fidaka abi wa umi lanki rasulka raayo geesi islaamkahay ya dacweeyahay ilaa cumar ibn lkhadaab ka dacweeyen radia lahu taala an cumar waktigi khaliifka hay bes cumar hoob laka dacwey kalkun waa wala kudacwooday usuna cazili facazala cumaro cumar yani caziley ho sacad ya caziley jegadi kuridi kuufadi sacad maganimadi waalinimadi kuridi wastacmala huwa cumar may caamilka dhikay calayhim cala ahli lkufa ahli lkufa korsho may caamilanka dhikay camaaran ka dhiki fashakow dacwoodeen fashakow yani oodhay ba shakaaler hadina fashakowtun maybua hada tafsiilun lima lama shakow bihi sacdan waay sacd wari kaoodhay mal sheegnada tafasil mala kubiyin hata tafasil dacwadi lakubiye fashakow dacwo yani sheegadeen xata dakaruu ilaayo kuusan anahu ana sacd hata laa yuxsin huwa sacdan suubiyaan yusaliitukada un suubiyaan hata meela deersiyen waay hata marki latukisiya imaamni salaada musuu biyaaren dan saxaabi jaliil ah rasuulka la rooga jariya dacwayahan dadka faarsala huwa yani cumar diri ilayhi ilaa saaca saacdan diri sacdo halinka wereeri saacda linsheeni faqaala cumaru mere ya abaa isaaq kunyatun lisacd abaa isaago ina haulaai kuwan yazcamuna may sheegayan anaka adib laa tuxsinu antaan suubiya ana tusalli antaada tukadaasun suubiyaanay sheegaayan taasa ki dacwayan hataa salaadama suubiya kalayn saweelasa salaada faqaala sacdun mere ama hoy ana an walahi akdhaarday fa ini an kuntu aadi usali ki tukisiya bihim biahli lkufa tukisiyahay salaata rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam salaadi rasuulka naftiya ma e eh, laakin salaadas oo kal ka salaati rasuulilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulsha salaadis oo kal iya tukisiyahay laa akrimu an ana manuqsaamiyaan anha ani salaati salaada manuqsaamiyaan usali tukis tukisiyahay salaat alcisha iya tukisiyahay fa arkudu yani xasal yahay ay walaaweer xasal yahay quraan dheera ka akriyahay taasa laweleysono salaada rasuulka saasa hayta fi luulayayni lamada hore yaxsal yaay wa ukifu anaana fududaayay fi lukrayayni lamada rakac dambena fududaayay qaala cumar cumar may ka goolay daka adakaasi adanu malahaati bika malaya daka almadkuuru ye adanu dhani maladayahaati ano cumar aha bika ad saasa king malaya ani dhongata lanfaylilay king gabi ani dhongata ini salaadi rasuulka lay tukidiyaaso king gabi yaaba isaaga ba isaago waarsala cumar diri macahu macsaad sacad maisha la diray rajulan la diray baha taskiyeyo manaha wala la sheegahay hawaraysoy ahlulkufa dhahalgalo lankoonay walanga sheego dhii kortay ahlulkufa dhonga dhamar hawaraysoy waarsala cumar cumar diray macahu maa sacad rajulanga la diriy o rijaalanga la diri ala kufati kufin la diray yas'alu haal sacad yani waa kay yas'alu haal su'aalow rajulka oo la diray canhu can sacdin sacd haysay warsadaw ahlulkufati warsadaw haye ahlulkufoy sacad sengabtan sacad sayhay amirkin waaligin sihaayiso ley falam yadac huwa rajulki makutamne masjidan masaajid makutamn ilaa sa'ala huwa rajulki su'aalay canhu can sacdin sacd warsadi lay wayasnuuna ahlulmasjid sud ahlulmasjid amaanena macruufan layka amaaneen hataa dakala huwa rajulka inti ku galo masjidan kugal masjidkaasoo libani cabsin reer banu cabson sugnaadi masaajid hafidiyo kiyaal faqama rajulun agumi rajulka minhu min bani cabsin reer banu cabsi kumid agumi yugaalu lahu rajulka lera usamatu bnu gatadata magaasha usamatu bnu gatadalera yukana huwa rajulka kunyalo sacdata sacda awshe leraw faqala rajul rajulka mer ama hoy ida nashadta hadi na suaalay suaalani nagnagdi nashdig manaas mayba suaal oo weliba qaar oo kale aw suaal iska adkaayaw ida nashadta hadi ad suaalani adkaaytay na una suaalani nagnagdi ida nashadta hadi ad suaalay na una nasuaalay waana suaalani adkaayti oo lankan kuwaramaabna lata fa ina sacdan lanka sacd deraw kana sacd haadi ar laa yasiru kin socdaan bisariya ay maca sariya ilaali macasha malasocda wer orta meel ilaali ciidan milan bahen gaala la degaalamayan malabaaw walaa yaksim huwa saad magiibiya bisawiyati sisimagna walma ninkagiibiyayo adaalo walma ninkiibiya walaa yacdil huwa saad adaalo masameeya fi lqadiyati fi lxukmi hadii walxukmi yaron adaalo masameeya saad dirkaasani hayser mana waanan tan kulisho yani been abuurshile waa ka nabahay habaarkasadan gobdiya dalilan eh qaala sacdu sacad may ka golay ama hooy wallahi akadhaarday walaan lanki sheegay anan korgawada horta oo usunu been sheegahayo bahabaare habaarkay bala kukastay wari ama hooy wallahi akadhaarday sacad bin abi waqaas dacayimoyahay mustajaabu dacwa yahay lan duaadis lagbala oo yani saxaabi jaliil ah o yahay asaabiguna alawalun e kot islaamka dadka galan ah welib rasuulka soo nooli jina lan bishaareya hada dhibkan laka sheegay ya hada yani waa kay korshe inta laka been aburudaay mere ama hoy walahi akdhaarday laa ducwana habaaray habaaray hada rajula bialaatin sidwal hada ka habaaray allahuma ya allahu aleyo in kana huwa in kana cabduka odoonka haada kan hadii kaadibanki been sheego i kama huwa cabdugu gumay riyan liajli riya istatus daraadiya len gumay wasumcatan liajli sumca halkindaygo daraadiya len gumi faadil anta ilaahu dheeray cumrahu cumra sacad sacad umrisha ilaahu dheeray waadil anta ilaahu dheeray fakrahu fakra sacad sacad fakiirnimadiis dheeray wacaril ilaahun bandhig kusacdun bandhig lilfitani fidniyaalan bandhig waayo habaarunga yaniliya habaari la saxaabi jalil kitaabadi kolkun habaarkinasindiya waragadoon wa kana may haaday huwa rajulki bacda dalika sidia nagadi cumrishay dheeraday fadirnama fitan kulin bambati wa so waayalaya bilaamo jilmo jibro jirsurmaisu barga dongne wa kana may bahaaday rajulki bacda dalika almadkuuri ida suila huwa rajulka hadili suaal yaqulu rajulka meraay shaykun ana shaykun an odaya aha kabiirun wiin maftunon la fidnaayo aha asaabad ma asiibtayniyan dacwatu sacdin erimana sacd habaarki sha idhi habaarki sha idhi seeraay qala cabdulmalik bin cumer araawi xadiiska wuriyey an jaabir ibni samurata kuri meray fa ana walkin sheegi me naftay ba ra-aytu aragay hu rajulki sugahay aragi bacdu bacda dalika kada sagada dhiyeeno xaajibaah lamadii sidood dognimo daraadiye lamadii sidood magaarki hata indho calaa ayney indho sheekadiyan min alkibari min ajli lkibari dognimo daraadeed wainahu ina rajula rajulka la yatacarabu banbahaye liljawaari gebro banbahaye fi duruqi wadiyaalka fayakmisu iljibiyaayi huna gebro iljibiyaayi waay idnadiis mila deers manaasusn halaw uso waayeltaasangaya magaarshidon hataa indoo sheekadiyanga inti korongaado indo korongaado oo kale yan yaljibiyaeleri mana yani saasa nagadeeleri mana kolka yani ree saasu maybua karaamada kadhax jir karaama dadki yani susuubon karaamadi ogumidasa saacad hadda habaarshilangkasin gobda firi saas oo kale reed hadiidki haile yani wa kay man caada lii waliya fakad aadantu bilxarbi rasuulka risalada xadiisulgudus ahay weligay lanki onaonaysam oh, harbi ogaayed harbi shay kolkun fidnad kadedi lanka saasa hada jari doshay saasan iye koron gaada jari baalka koron gaada jaray markaasan iljibi jaray gabro melo malaay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa ah yani qala cabdlmalik bin cumer araawi an jaabir ibni samurata kuri meray faanaani baraytu aragi urajulka aragi bacdu bacda dalika aragi bad bacda duaai habaarkas bacdisi aragi kada sakatadiyeen xaajibahu lamidisi doordiyeen calaa aynay aynay rajuli rajulki sugaay lama iskan dood korshe kadhiyan min alkibari min ajli lkibari dognimo wa inahu saasati milan wa inahu ina rajula la yatacaradu rajulka banbahaw liljawaari gebro gebro banbahaw fit borogi wadiyaalka banbahayo fayakmisu iljibiyaw huna gebro iljibiyaw ani bargeli mana fitanska dhedi cibaadalaantuska dhiida yani ata saasaay masala mutafaqun caleyh waan curwat bni zubair curwat bni zubair may lakuriye ana sacdabna ana sacdabna zed sacd binu zayd binu camr binu nofal radia alahu taala canhu ye khaasamad yani asharat mubashiriina kumidaysun sacdun wasaaidun mahayni sacd binu zayd binu cumar binu nofal ye binu camr bni nofal ye radia alahu taala canhu khaasamad may ladooday hu sacda ladoodi arwaa ibirto arwaa bintu weysin leraw bintu ousin lera ladooda ilaa marwaan binu akam an dacwayti wadacad may sheegatay anahu ana sacd akada ini gaaday shayan gaadi min arliha arlil yani waa kay masalan arwa arwadiyeede aradiye wal kugaadi dulkay oo gurbis lankan dulbo saxaabigan eh dulkay oo dhacay oo boob yeerti faqaala saciidun meray ana ana miya kuntu haadi aakudu ani gaaday min ardiha arwadan tan e aradiya miya ku kugaaday bacda aladigi bacdisha samictu an dhegey min rasuulilahi sala allahu alayh wasalam kudheegi qaala rasuulka may kagoode qaala qaala marwanu marwan mayray maadaa samicta may dheegdi min rasuulilahi may kudheegdi sala allahu alay wasalam qaala sacad meray samictu rasuulalahi adheegi sala allahu alay wasalam yaqul rasuulka alkagolaw man akada lanki gaado shibran gadra shibrin taakado gadarse min alardi egaado dulman liajli dulmigan gaado dawiga walduduube hu mankaasalankuduhu hu mankaasa landuduube goorto lankududuube ilaa sabci aradina todobada arlantike landuduube sakudheediyo qaala marwanu marwan faqaala marwanu may kagole law lisacd sacd mayngaray laa asaluka mahay makasu-aalaw bayinatan markhaato bacda hada alxadiisi yari xadiiskan buhobad insheegdi bacdisha markhaatadha asama ku arsadaw faqaala saciidun meri allahuma ya allah aleyo in kaanat hiya maradintan earwa leerawa ti kaadibatan si been sheegas esaba faacmi ilaahu hindatir basaraha aragsha hindatir waktul ilaahu dilhaa arwadantan e fi ardiha ka dil qaala yani raawog xadiiska may ka golay fama maatas qaala raawi curwa may haayo xadiiska curwiya qaala curwa curwat bnu zubayr may ka golay fama maatat ma geeriyoona xataa dahaba basaruha ibrtdoosanti ku taban habaarka gobsadi wa baynama hiya tamshi socdaas fi ardiha aradii diya socdaaso id waqacat didi fi xufratin elyaka didi famatadinasiwan mutafaqun caleyh habaarki ayaan gobsadi kalkan karaami kumidatu dadka yani an curwat bni zubair ana sacda bna ana sacda ana sacida bna zayd bin amr bni naufal sacid bin zayd yani saxaabigan jaliilka may kumidaya waxyaala uslubka gorodo kumid aha cumar bin khadaab idislanki ak islaamay cumar bin khadaab marka islaamay idin sacida ka islaami sacid bin zayd adeershe dhali yani waa kay masalan bisaas wa kolku meelisa ka islaam ariiti oo gabi cali cumar cumar ariiti oona gabi kolku idi ariitinga yani cumar oona o habehey oo rasuulka safaqaadade geeka muxamada dile kadaale hoosaas e gaalahay yeeka bacdi yani sihan socdaay lanko korkooya inta injeedu geek seeftaan garabka kingijad muxamed hadili fadew muxamed may ku fadaasa lerimana ariitin ah, ba islaamta iyo nayo artigiishe ka dhalaay sacid bin zayd islaamen yoli wal kugobayler ho walgobdaas besa laabami diyaka laabami idiya reed ad wal dooday khilaaf walba kadadhiyey marki dembi yani waa karitiyo dagarey kabacd garitidiigsho dareeraso aragay arinti guluwinatay cumar ata geekantan dhibaateha idi walaala iyo nayawlanki gabi kasubide isare marki dembi meeray wala isin wedan warto xagmiya itusiya walayo markibati la tusiyaayey injey muhamed araayahay tireed mana isla markiba islaamireed idi ka islaamay idi saciida ka islaamid an curwat bni zubair ana sacid bna zayd bin camr bin nofal radia alahu taala anhu khasamad may lidoodayo sacida may lidooday yani wa kay arwa arwa bint sin ya lidood ilaa marwan marwan ka dacwaytiy ilaa marwan bin xakam oo markaas madina ka hadlishahay iya ka dacwayti wadacad hiya arwa may sheegday anaho ana sacid sacid ba akada huwa sacid ini gaaday shay an gaadi min arliya arladiya shay kumid a gaadi faqaala sacidun sacid mere ana an miya kuntu haadi aakudu ani min arliha arli arwa arwa arwadiya miya ana shay an shay ku gaaday bacd aladigi bacdi shay shay ku gaaday bacd aladi bacd alxadisi hadis bacdi shay aladi hadis samitan beegi min rasuulillahi beegi sala allahu alay salam ya bua anoo rasuulka hadisa kuweriyey hadiska saaisudo hada arladiya dulmiyey hay qaala marwanu meray maadaa samicta may dheegdi min rasuulillahi mika dheegdi sala allahu alay salam qaala saciidun saciid meray samictu rasuulalahi dheegi sala allahu alayh wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw adeegi man akada lanki shibran qadra shibrin taakado gadarshelalanki gaado in alardi dullankalaleyku gaado dulman liajli dulmin gaado maalito dhon hoogdime eh arado taakado gadarshela dulma lankin gaado dhuwiga waldu duube hub mankiya landu duube oo walaawisigaadi dhulki taakadi haya ilaa sabci aralina landu duube wa todobada arli landu duube goorta lanka yani lankadu duube sa rasuulku dheegi ano saas hadiis kas dheegi hada arladi ano dulmiyay faqaala marwan umer ilaw lisaaid mayngaray laa asaluka makasu-aalow bayinatan markaata bacda hada alxadii yari xadiidkan bo i sheegdi bacdishe markhaata ban sheeng intiadan dulmin markhaati shen dhow makerari baaskaba wal markin haysado saabi jalil eta faqaala saciidun meray allahuma ya allah aleheyo in kanat hiya arwati ata kadibatan ti been sheegaset facmi anta ilaahu hindhatir basarahaa arwadantanga ilahu indhooshatir waktul anta ilahu dilhaa arwadantanga fi ardiha aradi an hada dulmidi ilati ilahu kadhahdil qaala yani curwatu may fama maatad hiya arwa mageriyon hataa dahaba basaruha arwadiyeeda haytindoosh anti kutabaanen doolo kunaga tabaarka kadhi wa baynama hiya iyo tamshi socdaaso kagableysidaas fi ardiha aradi anti kadhi inti kadhi weelaas ya yani id waktigaasa wakaca diiday fi xufratin godya kadhiiday famaatat fi lxufra heelkii oo loo dulmi lahay heelki datisa kadhiidi medakadhimati wa mutafaqun caleyh wa fi riwaayatin limuslim can muhamed ibni zayd bin cabdillaahi bin cumara yani may kuriyey bimacnaahu macna alxadiidi lmutaqadim xadiiska danin hormari man hadis lamacneyalkuri wa anahu ana muhamed bin zayd bin cumar bin zayd bin cabdillaahi bin cumar ye fa a aragi ha arwa aragi camyaa halatati hindoole taltamiso dadalabaaso aljudura derbiyaalka dadalabaas jidaarin judur derbiyaalka inta gobso inta gobso ile tagolo kagoolas asaabadnima iyo siibtay dacwatu saciid bin saciid habaarshey iyo siibtay latumana wa anaha ana arwa marat martay calaa birin el iyo marti fi daari daartiy oowal i dulmi lahayti daartaso elkayaale hodhay xufra yacbidaay eelalangajeri calaa birin elyamarki fi daari haadi alati daartaso khaasamad hiya arwada la dooday hu saciid la dooday fiha fi daari daartika la dooda si eelka dhahayaalo marti hawagaca diiday fiha fi lbiri eelka dhahdisa ka dhiiday fakaanat gabraha gabrisha horlaylanka aasi mala kubinata gabrisha nagagalilay mana fakaanad haati gabraha fakanat lbiru wa fakanat lbiru eelki may nagatay gabraha gabra arwa arwadi gabrisha nagasoraalinkadugi wa وacan jaabir بni cabdالlahi رadi aلlahu taala kolkan karami kumid a karamat lawliyaa yaki jarni baabu karamati lawliyaa jarni kolkan habaarkan oo dadkaas tasoban la dhibi dhibkalanjeysidi oo la habaaren a karaamagi oo kumid wa وacan jaabir بni cabdالlahi رadi aلlahu taala canhuma qala jaabir may ka koray lama xadarat lama xadarat uxudan uxud marki xaadirtiya dacaani abi aawkay jaabir hadlaa aawkaya in weeray min alayli bacd alayl haminka bacdisha in weeray faqala abi ma yaray ma urani ma adunu nafsi naftay mang malaya ilaa maktulan halaki lidilaw na ing maleye fi awali man shaksika n horey kaadis lidilaw yuktal lidilaw oo min asaabi nabi nabaga asaabti iskumid sala allahu alayh wasalam wa ini ana laa atruku mukutawaw bacdi bacdigay acaza lan sharaf badan calaya korkay minkaad koo sharaf badan mukutawaw kayra nafsi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuul shay naftis maahin wa ina calaya ana korkay may haatay daynan deenye haati fagli gud wasawti derdaaran biakawaatika walaanyoga sagaalkee bilaante kayran derdaaran faasbacnaa waa fariisini fakana abi awkay haadi awala katiilinkilawka an horeeyahaad wadafantu macahu ma abi awkay maaisha aakhara kokaldigi fi gabriya kaladoogi uma lam tadib nafsi naftay min dibnagan an atruka inan kutabahu abi awkay cabdulaahi maca aakhara kokal maaisha ladugiyi kutaba naftay min dibnagan fastakaystu habiya hu abi awkay bacda sitati ashhurin lix bilood ka bacdi habi faidan is hu abi awkay ka yoma maalin wala walactu ana dijaayay hu abi awkay ana dijaay oo kaleebo walisbedele maleb gayra udnihi degdis oo dhulka laariisi maayin fajacaltu welay hu abi awke awelay fi kabrin aweli ala xidatin alan filasin dunahang awke indugidya lay mana rawa lbukaariy bukaariy waadis wuriyey yan karami kumidatuwa oo lankan on dhimina lay geeka bara kan horayli dilo ani nis malaya lay waana sagina nagati mana karami kumidatu can jaabir bin cabdillahi radi allahu taala canhuma qala jaabir may ka golay lama xadarat uxudon uxud marki xaadartiya dacaa weeray niya nabi awke in weri min aleyli bacda leil aminka bacdi shay in weeray faqaala abi awke ma yaray ma urani ma adunu nafsi naftay minismaleeya ilaa maktulan haalki lidilawla inismaleeya ilaa maktulan walba haalayto ma urani ma adunu nafsi naftay magmaleeya yani maful lamaadle ilaa maktulanki lidilawla inismaleeye fi awali man shaksaka horey fishay lidilaw yubtalu lidili doono in asaabi nabi daali lidegaalmaani uxod aswat uxod waaha dadka lidilawka n horey ini an ha inismaleeyari mana waana nagati wa ini ana laa atruku makutabawa ererikeyo arishay jaabira lidedaalmaay cabdullahi bin cumar bin xarama lere waini an laa atruk makutawa bacdi an bacdigay acaza lan sharaf badan calaya korkay sharaf badan ninkaad oo sharaf badan makutaba ayra nafsi rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay naftis maahin lan kale lankaas oo kale sharaf badan ana kutaba rasuulka bacdi shay adan hayn makutabawa waina calaya ana korkay daynan ahaati adinka la dardaarmahay fakdi gud adayna deentiheeda gudaari wastawsi indardaaran biakhawaatika walaanyoga bilaan eh sagaal gebrooda kutabi awshay jaabir jaabir awshay kalkun sagaalkaas gebrood walaanyoga ena ayra kin dardaarme ibrgdikgursa ayra kin dardaarme fa asbaxnaa weri jaabir waa barisani digaalke waa barisani fakana awala katilin fakana abi awkay may nagday awala katilin kila dilaw kin horeysi sheegaya nagday kan oo kawta lidila sa nagdi wa wadafantu duugi marki dembe shahiidinta lamalamilin duugay shuhadad uxud waan shuhada uxud lamalamilin duugay dadka badnaayn todobaatan qof oo kale saxaabiya meelelka dhamaay wadafantu macahu maca abi awkay macashayla duugay aakhara kokal iyo la duugi fi gabri gabri abi awkay gabrisheeka la duugi uma lam tadib nafsi naftay madib nagan an atruka inan kutaba hu abi awkay kutaba maa aakara maa rajulin aakar rajulka kal maashay kutaba awka goonimundugutoya gali fastakrajtu habiyay hu abi awkay habi bacda sitati ashhurin lix bilood kabacdi habi li bilood marki awkay duginyi ya gabrigi goday habi fa isna marki huwa abi awkay ka yawma maalin oo kaliya limiday walactu ana dijiyay huwa abi awkay dijiyaay gabriga anagiriyahay sidihaay oo kale walba maskubedel ayra udnihi ilaa udnaho ayra udni udni abi aawkay dhegdisma dhegdi dhulkan hariirkis yar em ahayn fajacaltu weeli hu abi aawkay weeray fi gabrin gabriyak weeli calaa xidatin calaa infiraadin goon ahaan goon ahaan aawkay indugidi yari mana hawa lbukhaariy bukhaariya xadiiskana weriyey an an anasin radia allahu tacaala canhu anas mayl kuriyay ana rajulayn lam rajul rajulayn kaasoo min asxaabi nabiy nabaga saarti sumide sala lahu alayhi wasalam ya khalaja lamad rajul behen min cindi nabiyi nabaga dis yakubehen sala lahu alayhi wasalam fi laylatin laylado yaban layladaasoo muslimatin ulman mugdon saaxibe wamacahuma maca rajulayni lamada rajul macashona mitlulmisbaaxayni lama fanusood oo kal macasho ayin bayna aydihima hortiyo na fanusyaalkaas ayin lama aftiin goob toosh walshadidi oo kal hortiyo nuur dareere falama ktaraba markii dhawaad falama ftaraga lamadi goof markii shaltabeen yasaara maca kuli waaxidin waaxid kasta minhumaa min arajulayni kumida macashay may haaday waaxidun nuurun waaxidun yahaadi hata atal waaxid unti kuseedo lahu elshen kuseed rawahu albukaariyo bukaariya wuri min duruginga kurigo fi bacdiha bacdi durug ana rajulayni lamada rajul may haadena usayd bnu xuleer oo sakiinadii markalenu kalaamo kale ka aragni usoo sakiina kadigaas mana qur-aan akriyaayo dahay sakiina kadiraa sakiinadiisub aragi iwa cabaad bnu bishrin radi allahu tacaala canhuma lamadaas ahaayan lamadiyo e lamada gofo rasuulka sala allahu alayhi wasalam ontinkoyanamerenya hal khilaafo yahuud hal khilaafo ho yani bilaantay halgaban hal jimaaco hal khilaafo yahuud saasa eren rasuulka sala allahu alayhi wasalam yani shumwa ku eray walman sheegne shumwa isku eri behena o yani ma rasuulka diri fililey aani kahorkoytay kolkan walan weeray aanadi alisihaani laraayo yani koley an anasin radia allahu taala anhu ana rajulayn lam rajul min asxaabi nabiy sala allahu alayh wasalam kumid aya kharaja behen min cindi nabiy nabag agdisa kubehen sala allahu alayhi wasalam fi laylatin hamin mugdiya haminga behen layli behen layladaas oo mudlimatin fi zulmin mugdan saaxibe hamin mugdo badan ya been idi rasulka yani rasulka fisutalen wa macahuma lamadi rajul macishona mitlu lmisbaaxayni lama fanusood oo kel macisho ayin oo fanus yani walo oo karaamu mana karaamu horti ba nuurasalilay waab nuurayanba mitlu lmisbaaxayni langlaragoob hortisa abtinshay dareere mitlu lmisbaaxayni lama fanusood oo kel macisho ayin bayna aydihima horti o nahaati lamadaas fanus lam fanus shidaday ta toosh shidadi oo kel nuurba abti horti o dareere tooshlamagabna mana falama ftalaqa lamadi gof marki shaltabeen yasaara may haaday maca kuli waxidin waxid kasta minhuma min arajulayn kumida macashay may haaday waxidun nuurun waxidun yahaadi xata ata lwaxidu waxidka sugaa inti kuseedo yani ahlahu ahl lwaxid kofkas idis inti kuseeday nuurki lishaltabi kana jiradun hoban bay nuurshaylabay kana nuurshaylabay wa sidiya idi kaseeden wal xaqiiqe o waana la aragi kolkun of o saase kolkun karaamo alilay mana ayaan karaami kumidata hawa lbukaariy bukaariy adis min duruqin wadiyaalo fara badan yakuriha durug intaakay durug yakuri intaakay adi wafi bacliha bacli durugi durugta bacligoodi may sugnaaday ana rajulayni lama rajul ana rajulayni lamada rajul usayd bnu xumerin iyo wacabaad bnu bishrin waayo lamadaas saxaabi ahaayen radi allahu taala canhuma waan abi kolkan karaami kumid atalitaas waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala may kagol abi hurayra bacata rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may diray casharata rahtin tomon qof iya diri caynan min yani caynan jaasusi oo eyin yani ayna sariyatan min sariyatin ilaaliyan diri wa amara rasuulka maynka dhikay alayhim ala alcasharati tomanka korsho caasim bna thaabit alansari ya caamil yani amiiranka dhikay waay radia allahu taala anhu fandalagu tabeen hataa ida kaanuu markay haadeen bilhadaati makaanku hadaata leeraw markay haadeen bayna cusfana wa maka cusfaan i maka lamdatiyo makaan ay markay haadeen adukirumay lin sheegay lixayin gabiilko min hudaylin e sheegay gaalu lahum lilxayi gabiilkasoy leeraayo banu lexyaan leeraw fanafaru habeen banulaxyaanti lahum lilcasharati tumunki saabtaha ingan been bigariibin wal dhaw yahan ka been min miati rajulin boqol qof walan dhow dhaw yahan been oo tumunku gafadhamayo layin gaalo aha raamin genti yani waanaasin gamungle ee kulisho faktasuu rare rahen aataarahum aataar alcasharati tumunki raatio ya rahen falama axasa caasimun wa asxaabuhu caasim saxaabigi jaliilka iyo asaartiis usukumaayo marki dareemeno bihim bihim bilqowmi qoomkan dareemenga laja wala sinkadaba jare aa maki dareemeno inilaa kudabgali ogaadeen ya laja megan galeen ilaa mawlacin mawlac yan megan galeen faxtaaba alqawmu qoomki koobabeena bihim bilcasharati ya koobaben faqaaluu qoomki gaaladi meereen anziluha dega faacbuu siya biaydikum gacmoogin siya isdhiiba hasdhiiba walakum isigmay latin alcahdu balan alatin walmitaago balan dhaarakaska iya latin allaa naktula naxnu nintilaanay minkum isin haalsin ku ahaaden axadan antilaan faqaala caasim bnu haabitin caasim binu haabit may ka golay ayuha lqawmu qoomkaneyo ama hooy ana ana falaa anzilu an madegaaw calaa dimati kafirin calaa cahdi kafirin kafir balinshay degaaw allahuma ya allahu aleheyo akbir anta ilahu habar ana unigana nabiyaka nabagana in sheeg sala allahu alayhi wasalam nabaga in sheeg inti imtilini gobtuli mana faramow nimankii toogideen boqolki gof ayen gaalidi banulacyaanti hom raadhigiya binabli gamonku toogideen fakatalu dilen caasima caasimki madaxga hay amiirka hay dilen wanazala todoba kalen la dilen waay caasim usu todobankaya dilen wanazala maha degeena ilayhi min alqawmi qoomki gaaladi talatatun afarin sadgofan degen cala alcahdi balanki iwal mitaaqi balanki korsheenka degen waa gaalada sambedbaadiyane balainma hoos sambedbaadiyan sagamasku degen minhum min altalatati may kumidaha kubaybun a kumide wa zayd bnu dakina iya kumide warajulun aakar ya kumide falama stamkano gaaladi marki makansadeen minhu min ahalaaati makansadeen oo hantegeeno aragan as dhiibeen ya lago fureen otara gisiyihim gisiyi halaata sadidi gaansiyaalkoodi hadagyaalshowa fureen farabadu hiren hum halaatidi bihaa bil otariya kiren hadagyaalka kiren qaala rajul thalisu rajulki sadaad meray hada kan ficilkan hada lficlu ficilkan isingadusu bihaytaan awal lqadri balankisinilgalen buriyo shaykin horey ware awal lqadri balan buriyo awil shay waay wallahi akadhaarday laa asxabu masaaxibaayo anaan kumisin misin lasaaxibaw ina li an may laha bihaulaai haan la dhamaayo walaanyoga e eh. uswatan daysika lahaan kadayde yuriidu man lijeed algatlahaan ila dhamaayan lijeed todobadan gof alin dayde inta la idhika kortan maayno misin lasaaxibaar hadii balan ba buriiden fajaru jiden hu rajulka jiden wacalaju saban saben hu rajulka saban saben saban afaden faabaa diidi an yasxaba ini lasaaxibum qoomki gaaladi lasaaxib diidi fakatalu dilen hu rajulki sadaadasuna dilen wandalagu latabeena bikhubayb i wa zayd ibni dakhina iya lataben hataa baacu ilaa beeciyan humaa yani khubeebki i zeedki kubeeciyan bimakata kubeeciyan odoomankaanu alay balanki buriyeena bacda waqcati bedrin beder dirirteeda bacdigeed kubeeciyan fartaaca banulxaaris binu camir binu naufal binu cabdimanaaf gofleraw awlaadisa may shiraysan xaaris binu camir goflera awlaadis iya may shiraysadeena khubeyban a shiraysadeen may khubeyb in shiraysadaayan aaraka goosadan fadahan aalsho iyo adukor usa dili wakana khubeybun khubeyba may haaden huwa kubayb katala dili alxaris adili yawma bedrin fi gazwati bedrin adili falabita kubaybun anigaadaawkanon arane laynred falabita kubaybun kubayb anigaadi cindahm cinda bani xaris reer bani xaris agtiyo nigaadi asiran masudan arakilagafaali xata ajmacuu ilaa an kulmaano calaa katlihi katli kubayb kubayb dilti in kulmaan fastacaara huwa kubayb edeegday min bacdi banaati alxarisi xaris lahay dogilaray awlaadis bacdo kumid ee ku edeegday muusa mindiya ku edeegdi yastaxid hoos hiridaw biha bi musa mindideeda ka hoos hiridaw faacaarat hiya bacdideedahay ka aariyaysay ho yani waa kay xaaris ya aariy yani ho kubeeb ya aariyoysi fadaraja may garguuriday bunayun unago yar lahaa yani lilbinti bintadaas unsugnaad ya garguuridi walaariya bintadana kaafilatun tihilmaansan asa hata ata algulaamu ata albunayu ata ibnu ata libnu unog intin kuseedahu kubeeb fawajadad helay hu kubeeba heli idiya kiirinaayey mujlisahu makaana fidije onogi ehali maya fawajadad halayhu alibna onogi ehali majlisahu majlisa kubeef kubeef makaana fidishe kahali wilib calaa fakidi fakidi kubeef kubeef jirtis onogi saarinyi wal muusa mintidina biyadi yadi kubeef kubeef galantiska jarta mana ye yani meelo kahali ahilan oo yani toogishalan hiray hadin onog yar oo meelin saaran intin haysan ama dile is arti fafasicad lankan wal maaba ah, mang aaba welayo lang oo toogishan hirin lay aha ama la onoga koodiliya is arti fafazicad argagaday fazcatan argagaado fazacgaasoo carafa katay ha yani waa kay masalan fazcadiede katay khubaybun kasi faqaala khubaybu mere atafshayna obsadaase an aktula inan dilaw alimna anogun dilaw ma kuntu an mahana liafala ini falaw dalika alficla dalika alkatla dilkaasway islaan enahun masuubiyaan lang walban kasban dembin kasban un maangbin dilaano eri qaalad mertay wallahi akdhaarday ma yeediya marki dembe marka islaamtee kusheekoyahay qaalad mertay wallahi akdhaarday ma ra eytum arn asiran langlay la dhafaalay khayran khayr badan oo min khudaybin asir oo khubayb ku khayr badan weligay maaragnerti o wallahi kdhaarday lagad wajadtu heli hu khubayb heliyoma maalin yaakulu amaw heli kidfan sabul min cinabin cinab es amaw fi yadi galantis kusugnaadi yadi khubeyb wainahu ina khubaybna waana lamusagunki on laka la garbaduubiyay b bilcadidi birkasinan laka garbaduubi wama bibakata maka gobodiyana mahane min samaratin simargoyin majarneerti meel kushaani mosh wa kana diya marad mahayta tagulu tialaas ahi dahay lay inahu inal samara simarkaas cinabkaasus amay larisgun waay rasak alahu ilah irsagay risqiga kubayban kairsaagiyusalaasi may walay xaqiiga madina maroog lang meel walan sheeni male lang xabis ho maxbus meelka jaro dati meel roognahay haddana timirsaas amay madina dawna timir muyaalna erti mana cinab goyn muyaalna kalku cinab jinaad koley yani risqi ilahay shenka koyo karani kumidasatan yode lang nguri lang sheni nang lay ngurusku amaw karamo falama karaju marki deheen o bi bikhudaybin labehen o min alxarami xaramka kulabehen liyaktulu xaramka dakis walmaka dilaan ilaahena liyaktulu si in dilan hu khubeyb fi lxili binaanka dilan beena qaala khubaybun khubeyb lahum lilqawmi mengaray dacunii oo taba usalii tukaday rakacatayni lam rakac iya tukadayn oo tabaari fataraku kutaben hu khubeyba kutaben farakaca khubeyb tukudi rakcatayni faqaala khubeyb meray wallahi yakadhaaraday lawla an taxsabu isin umalayasa n haada lahay ana ma aladigi bian goboday haadib jazacun argagah i walaan rakacyaalkan dheeraya argagaha dheeraya iyo raasan hadafan lazidtu kordhiifaday lam raka ma int asrakayo tukudifadiyer allahuma ya allahu habaarahay kalku yani dulmika haysadaan allahuma ya allahu alehw axsi ilaahu koobhim qoomkan haanga banu xarise cadadan tiraku koob abtul ilaahu dilhum banu xaris badadan kelekele ilah dir walaa tubki anta ilah un baaqwele minhum min bani xaris axadan halinkoon dhaafseeri mana waqaala kubaybun kube may ka gooley falasubaali xiina ubtaalo musliman cala ayi jambin kana lilahi masraci wadalika fi dati lilahi wain yasha yubarik cala awsali shalwen mumazaci eri manari falastu an mahaneri ubarikin abu welaw mahan xiina waktigi uktalu anani lidilaw musliman xaala kawni musliman aha lidilaw walba man abu welani cala ayi jambin dhina kasta kana masraci dhisidkay haado lilahi ilahi dartisan haado wadalika alkatlu dilkaas kaasana fi dati lilahi liajli llahi ala dartis liindilahi way yasha ilahay hadi doon yubaarig ilaahay barakeeye calaa awsaali shilwin jisad hubniyaalshay korsho waa barakeeye mumazacin ligagooy ligabalay ya ilaahay barakeeye sanka goor ireed wakana khubaybon khubayb may haaday huwa khubayb sanna kiijidoya haadi likuli muslimin lan kasto muslima kutila lidilaayo sabran xabis landila ama injidooye asalaata injidooy waakbara yani may kabray yani annabiya sala allahu alayhi wasalam waakbara anabiyu kabri asxaaba asxaaba anabiy an kabri yoma maalinti usiib asaabtay yani tumankun laasiibi abarahum abara yani casharati tumanki kabarshoon sheegi wabacata naasun dad yadiren naaskaas oo min qurayshin quraysh kumid a yadireen ilaa caasim ibni taabitin an diren xiina waktigi xuditulin sheekoy anahu ana caasim bukutila ladili ayuto ini lakooyan bishayin lakooyan sheego minu min caasim kumid a yucrafu shaygaas oo yucrafu lakasaw wakana may weeli saasan lay wakana caasim ibnu taabit iya mahadukor may haali fakala huwa caasimki dili rajulan a dili rajulkaasoo min culamaaihim culamaai quraish quraish odayaalsha kumidee dili fabacata allahu ilaahay may diray ilahay odoon shaysin ilaalsadaw kasta awoodis kaamil wa fabacata allahu ilaahay may diray licaasimin may diray mila dullati saxaab oo kal oo min adabari sooreya ilaahay diri faxamadiya dabarti dhoortay u e waakay caasima dhoorti min rusulihim rusuli quraish quraish dadka dirtitiya ku dhoorti waay falam yagdiruu ma awoodna yagdacu ini gooyan minhu min caasim caasime shay shay an kagoyan maawoodna rawa lbuaariy xadiskana wariyey may baliya abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala abu hurayra may kagolay bacata rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shaya diray casharata rahbin toman gof adiri aynan min aynin dhaasus ahaan yan sariyatan min sariyatin ilaali ahaan an diri dad meelin diraayo oo oh, wala yani ilaal ahan lan diraahay waamara nabiy rasuulka hoob dad meelin diraw langa amiran kaweelay waamara nabiy nauma amiran kadikay alayhim ala rahdi jamaacadii tumankahan korsho caasim mna taabit alansariya caasim iyo madahanka dhiki radi allahu taala anhu faindalaguu taben hata ida kanuu raadigi marki haadeen bilhadaati makan hadaa leraw marki haadeen bayna cusbaan a maka makan haadi cusbaan iyo maka namdatiyo makan haadi marki haadenga dukiru maylin sheegay liayin jilibko raygo yalin sheegi raygo liayin rayko yalin sheegi min hudeylin qabiilada hudeel leraw kumide qabiilada hudeel qabiil winta hudeel leraw rayko kumide yuqaalu lahum liruayi qabiilkana leraayo banu lexyaan raaygusuge dheraalin sheegi muxamed iyo saartis anta marahayaan aleri mana markaasa fanafaruha behen nafir mana ciidan meelin bahalere hubshiha gaado fanafaruha behen banu lexyaanti lahum lirahbi jamaacadii tumankaayayan been asaabtaayen bigaribin walandhawanka been min miyati rajulin boqol qof walanka dhaw oo oh, raamin adin gamun gimaw kasaw yahanka been waay gamunle raamin gamunle e eh. yahanka been boqol qof oo oh. gamunle yaan been fabtaso raad rahen aathaarahum fabtaso to boqol ki raas raheena aathaar aathaar rahdi jamaacadii tumanka hayan raadiyaalshoa rahe raasi waa kudabagalen falama axasa caasimun caasim markii dareemay waasaabu asaabu caasim dareemeen biim bilqawmi qoomkan gaaladan e heleelen iya dareemeen ya laja-u migan galeen a asxaabki tumanki gofa ilaa mawdicin buurto korengana sheegay ilaa mawdicin mawlac iyan migan galen fa axaaba gaaladii boqol ku gofaayen koobabeena shireenaha bihim koobabeena bihim birahdi jamaacadii tumankiya koobabeen faqaalo qoomki gaaladi meren anziluha dega tumunmaidinaha musanhaysanoha dega faacbusiya biyaydikum galnyaagin mindhiiba isdhiiba wala isin alahadu balan alatin walmisaago balan dhaarakadkaaye latin alla naktul anaxnun ndilaane minkum isin halsin kumidaade hadan ndilaane balanka latin faqala caasim bnu thaabit caasim binu thaabit meray ayuha lqawm dadkis ukumaayang lahadla dadoo kuwaan eho ama hooy ana ana hortaan aha amiirkin ahaa falaa anzilu an madega calaa dimati kafirin gaal balan ma ilaariyaayo dangala balishay makadega arintilay lidil koranin walitura tuurala mahayn allahuma ya allahu alaheyow akbir anta ilah un khabar cana un nabiyaka yani wa kay radina waradin ay radi yani radiya radiya yani mer kale aayad oo kale la akriya bahadi jarta hadda gaabiyaya aayad la akriya oo kale hadi jarta qur'aan kumida marki den wal nasakay allahuma akbir cana nabiyaka sala allahu alayhi wasalam khabarer akbir khabar cana uniga nabiyaka nabagan khabar sala allahu alayhi wasalam inti un ilahay adikilakulugnay niraada nagtay unun unun alkiraada nagni insheeg mana faramaw toogen toogeden hum rahdigi oo merisaarnayen binabliga munka farki anika toogeden fakatalu dilen doomki caasiman caasim madaag yahay orta dilen unti kale lijartina dilen sedifakuti wanazala may hadege ilayhim ila alqawmi halaatatu nafarin sed gofiyan degen cala alahdi balanki korshay gaaladi balantamanka degen walmithaaqi calilmithaaqi balanki dhaartalkaskayan degen minhu min athalaasati kumid aadi qubayb kumid aadi wazed ibnu dasin aya kumid warajul akumid rajulka aakar kal falama stamkanu gaaladii marki makansadeen minhu min asalaasati makansadeen adlabo furen o taara disiyim disiyi salaasa sadidi gaansiyaalka gaansiyaalkaasoy bogomyaalsheya furen jamcu watarin bifatxatayni shircat lqawsi dhaansada hadag shelay wamucalaguha kalikidaw hadagilgidaw korintalkugidaw hadagaasa hadagiya furfuren yani farabaduu hireen hum salaasidiya kiren biha bilawtaari yani bogomya bogomyaalka kiren hadagi oo yani dansad kirinay bogomegahaya kirirsadidi kiran faqaala rajul qaala rajul thaaliu mere rajulki o dhay magaasha malsheegnalahi mere hada lficlu ficilka ada gaalaga sin sameeyahaysan awal lkadri balamburiyo awal shayu wallahi akad arday la asxabu ana ana malasaaciba kumisinsinlabahaw ina li anma in sugnaaday bihaulaai kuwan oo la dili ya uswatan deshinkasunaati hanga merikadhimada anin kadhimadaw yuriidu huwa rajulka mayn jeeda algatlaha nila dhamaayay lamadi todobadii gofe fajaruu jiden gaaladi goomki jiden hu rajulki ajiden wacalaju saban saben hu rajulki faaba rajulki sadasidi aya saba inila saaxibhum algoma fakatalu dilen hua taalita dilen wandala kulu taben bikubaybin wazaydin dufana kubayb iyo zaydin udatina yela taben hataa baacuwa inti kubeeciyan odoonga kuwaldhaden madaa kuhirideen odoonga kuwaldhaden hataa baacu ilaa kubeeciyan huma kubaybi zayd kubeeciyan bimakata fi makata kubeeciyan bacda wakcati bedrin beder diriseeda bacdishe fataaca banulxaarid binu caamir binu nawfal binu cabdimanaaf raay qabiilkaasay raaygaas iya beeciyeen faftaaca shiraysadeen banulxaaris xaariskan awsho xaariskan oo doga e iyo wlaadisa shiraysadeen oo awshona xaariska e wa hada kahor kubee dilay faftaaca banu xaarisin binu camir binu nawfal binu cabdimanaaf abtirraywa xaariskaas wlaadisa shiraysadeen kubayba nga shiraysadeen may weeli wakana kubeebka ilangaben awsho hada hor dilay wa wakana awsho gaale kubeeb hada hor dili wa wakana kubaybun kubeyba may haaday huwa kubayb gatala gad gatala ki dili yahadi alxaarisa dili oo awlaadin hanga banu xaaris lay awsho xaarise yawma badrin fi gazwati badrin ya dilay soo gaale miila awsha ku dilay kalkan gadlaan awgano ngaaraneerin ku argooslaan falabisa kubaybun kubayba nigaaday cindahum cinda bani lxaaris ya nigaaday asiran masuran halay kilagafaali hata ajmacuu ilaa kugo-aansadan hata ajmacuu ilaa kugo-aansadan alaa gatli gatli kubeyb kubeyb dilshay kugo-aansadan fastacaara edeegidi yani huwa kubeyba edeegiday min bacdi banaati alxaaris doki xaaris leeraay ibroyshay to kumidayen edeg edeegday muusan mindibilaameda ku edeegadi yastaxidu hoosiiridaw biyaabi muusa mindidiyeede kahoosiiridaw lantogisilindilla cawradiis ah bane hoosi siirido fadaw yani suni bahayta hoosi hiridon facaarad hiya bacdidiyeedahayti edeejidayho kubeeba edeejidi yani fa daraja may garguuriday bunayun unago yar lahaa lilbinti bintadiyeede ensugnaadiya garguuridi walaha hiya bintadana gaafilatun tihilmaansan ese xata ata ibnu unug intin kuseedo hu kubeebn kuseed tawajadad hiya intidii helay ha ho ahi alibna unugiya heli majlisahu majlisa kubeeb kubeeb makaan fadhisha iyo unugi rooga ka heli weliba calaa fakidii fakidi kubeeb kubeeb jiirtis korshe ka fadhiyi kusoo sidin hidinya unugi hagartuurida jiirtaan fadheesi walmusa mindidina biyadi yadi kubeeb kubeeb garantisna mindidi ka jarta fafasicad hiya gabarti argagaha fazcatan argagahaw carafahu a kubeeb kasayha alfazacta argagaga kasi kubaybun waa kay faacil faay carafa kubaybun kasay ha fazacdiyade kasi ya argagahdi wa markaasa hasaliyay fagala kubay mere atakshayna obsadaase an aktula ana inaan dilo hu alibna onogan dili yaku obsadaase maa kuntu an mahan liafala inaan falaw dalika alkasla qaalad meertay wallahi kidhaaraday maa raaytu amaanay maa raaytu maran marki hadiski yani marki islam tawriday laguriyay faqaalad meertay wallahi maa raaytu maran asiran masuran langa gafaali gafaalka jaro oo habis e hayran hayr badan min khubeybin ku hayr badan weligay marag neerti walahi kdhaarde yaabwa lagad wajadtu heli hu khubeebe heli yawman fi yawmin maalinto yaakulu ama wa heli yani wa ka yaakulu haleyki ama gidfan la laanto ama min cinabin cinabe hirmido gidfan manaa sabulko sabul onasimiski sabul eraane yani cinabka nusun laan sabul sabul laylayso isiriyi meelotelgado aragaas yani gidfan sabul ama min cinabin cinabe fi yadihi yadi khubeebna kusugunyi wa inahu ina khubeebna lamu lamuutagon kila garbaduubi bilxadidi birlaka garbaduubiya galantis inabka jar wama bimakata maka gobodiyan mahana min tamaratin timaal waktigaas mahana ay timarna waktigaas miyaalmeer wakanat hiya bintadantan e tagolo ti eraaso tagolo hiya bintad ma eraasay inahu ina alcinaba cinabku sudia waabala riskungo riskigaas oo razaga allahu ilaa irzaagey o riskiga kubayban ka irzaagiysa eraasmaayna meel oo has markaaso ilakusheena la insheeni male hiday laykajari kahirinaay kalku riski ilaahay insheeni sa eraas kalaami kumidata taas nasiir falama karajo marki ben b bikubaybin labehen min alxarami xaramki kulaben xaramka datisme binaanka kasogadaane lain liyabtulusin dilan kubey fi lcili binaanka dilan dalaadeen labehenga kala kubaybun kubayb lahum lilqawmi mengara dacuni oo taba walaago yar usali ana ana tukudey a tukudey rakcatu yani raka lam raka tukudey rakcatulmodwa lam raka tukudey isugaari fataraku kutaben kubeyba kutaben lam israka farakaca kubaybun atukudi rakcatayn lam raka faqala kubaybun kubayb may ka gore wallahi akadhaarday lawlaa an taxsabo ising malaya sa hadafan ana ma aladigi bian gobdayaadib jazacun argagah ay malaya sa hadafan waabladirtu kordhii fadi ahay asalaata eri salaada si ziyaadii fadi laakin argagah wa wala dilka kudhawrsadaaye wala salaadan badiya irasan an malaya maayin sari fataraku allahuma ya markaasaab aray allahuma ya allahu aleyo axsi anta ilahu koob him qoomka hang ee banulxaris e koob him bani xaris cadadan tiraka koob waktul ilah dil hum banu xarif kadadan kelkeli ilah firdi firdi ilah dil walaa tubdi anta ilah umbaabelo minhu mi bani xarif ahadan ambaabeelo eri mana sidiya nagadeen waana kulli soo geeriyoodeen hilaabsumen kadaali sheegay oo habaarka kadhiyay waqaala kubaybun kubey may kagoolay reed falastu ubali xiina uktaalu musliman cala ayi jambin kana lilahi masraci wadalika fi dati lilahi wain yasha yubarik cala awsali shilwe mumazaci sheerkaas reed laboodi mana aragto fasixnimadi kumidati o obsa jarta yesh erla booda joogatur sameeya falas an maaneeri kubaari ana king aab welamaan hiina waktigi tal ana ana lidilaw musliman xaala kawni musliman halan aha hadii an oo muslim ahadlayba lidilaw walba man aab welaari mana calaa ayi jambin dhina kasta kana masraci dilkay haado lilahi ilahay dartisan haado hadii marba ilahay dartis leyba liindilahay seeba muslim liindilahay walba man aab welaari mana calaa ayi jambin dhina kasta kana masraci degedkay hada lian lilahi liajli lahi n had dhiismaday meel almeel anan dhib dhinigan dhiyoob ilahay tartisay boob an liin gila walba mangaabo wadalika alkatlo dilkaasoy kaaseen eye fi dati llahi liajli llahi ilahay tartisay wain yasha ilahay tartisay badilin ilahay walba mangaabo walaa wain yasha huwa ilahay hadi doon yubaarik huwa ala barakeeye calaa awsaali shilwin calaa awsaali jasadin jasad hubniyaal shay korshawa barakeeye jasadkaas oo mumazacin lagabal gabaley lagagooy ilaahay barakeeye hoob ilaahay doon seri mana wakana kubaybon kubeeb may haaday huwa kubeeb kana kijido iyo haadi likuli muslimin qof kasto muslim kutila huwa muslimka dilaayo sabran xabisin dilaw man jidooyey asalaata salaadan jidooy wa akbara huwa nabaga kabri yani annabiya wa sala lahu alayh wasalam nabaga kabri asaabo asaaba nabi nabaga saartisan sheegi yooma maalinti usiibutumankun qof la asiibay iyo kabaram kabar alcasharati tumankun abarshoo asaabta in sheegi asaabtitay tumanka ayan caasin mabaangay waljiliya rasuulka asaabtisa in sheegi a alan waxyooday rasuulka lan waxyooday wabacata naasun dadya diren naaskaasoo min qurayshin quraysh kumid ilaa caasim ibni thaabit caasim binu thaabit yan diren xiina waktigii xudisuu limku sheekoyey anahu ana caasim bukutila huwa caasim ladili linku sheekoy ahay ayutu ini ayuto ini lakooyan an diren bishayin shay lakooyan shaygo minhu min caasim kumide madi shay hal sheeno hal in sheeno eren shaygaasoo yucrafu huwa caasim na kakasaw madishay oo kale ningooyo hal nin sheen ereng mana langanka aran laadukora wakana huwa caasima may haaday katalakad katalaki dili rajulan dili rajulkaaso min cudamaaihim cudamaai quraish quraish odayaalsho kumide weli gaar ahaan mayli sheegay sidkuri oo isadaldeno dogdodali iya usa dila yani bedel bedel imeelo ka dili kolkan aaran mana taasa may ka dhaaratayreed yani quraish yani wa kay inti ana caasim madishay oloftis yani kamra kukushirdahay kukudhamaw yani wahay yani wa kay nadarti taasa ka nadarti may ka nadarta ini caasim hadii ana fursadan helo caasimkaas dilaw oo madishayna oloftis manaa koofnaasha korkun ana kamra kashirda ka dhamaarti taasa ka nadarti manaa hada kor taas ka nadarti gabargaale eh arinyosha la dilay caasim dili yani wa kay yani wa may dilay caasim waa idili wakatalani wakatalani suwarka guraayo a yani wa kay marki katala usoo lay meelo roogdo dhimaday kunabay kadaali guraay sadidiyo sadkuri os gibirtaas aliya usadili asen kalkun quraysh ma indhaarden quraysh dong maerena king aran aarkaas balankaas nidirkaas walking ofiyer kiyan ofiyan fadahin fid mana kalku usuna may ilahay kutuga ilaahu lan jasadkay langaalen makan ido er mana jasadkay oo yani adadarta ilaahu an yani degaalamahayo jasadkay langaale kalantis ay taabneer mana saasa ilahay dukor kutuga isun waa ka indhiidi isun mal taabna ilahay doori waako ilahay o kadhoor bs lan kitaabda kormale wigaayat llahi aklad an mudaacafati min adduruuci waan ali min aludum wabacata naasun dadya direng naaskaas min qurayshin ilaa casim saasurid fabacata allahu ilahay hadiri waa kotiya ilahay ng oofiyahay alla subxaana watacaala hoob ado hooliska jarto dacwadiis fidiyaaso saas oo kaleeto ilahay ka dhoore wa kalki yani waa ko soo dhimidya la doorahay waa ku ilahay doorahay fabacata allahu ilahay may diray kalbig ilahay badinya wali ka dhoormawaayo ilahay fabacata allahu ilahay may diray licasimin caasima indiray mila dullati saxaabo oo kale saxaab ishaysad oo kale oo waana min adabari soore yandiri waay soor bise yadiri faxamad hiya soorti ilaaliday hu caasima dhoortay min rusulihim rusuli quraish quraish rusuliyo iya ku dhoorti waay quraish rusuliyo iya dhoorti yani waa kay taas waay rusulaasa ku dhoorti dadka hadirsadeen oo madag ninshaner iya dhoorti soob ku dhawaadan basan koraas mana indholay ku galaas indholay ku galaas me dhawaadan waay markaasa mereena soorlay ma aha amin hoobladeed usuban dareeran oka yani badakagooyaneran masalan yani sidiya welen aminki hoob waa bari roobla ilaahay sheenay farta gibl ilahay roobku sheenay yani wa kay meellanki meellankaadi wal waayo kumana waayan meel kubayba waayan waa aminki hoobladeed yani saas ilahay awoodis kaamil waay si odonshay kadooridma waayo mana fabacata allahu licasimin misla dullati yani saxaab oo kale yan diri min adabari soor eh oo kale walaho laakin malab unahayn wa facmad macruuf irin jarta kasaan baadiis faamad yani waa kay doorti faamad hiya yani dabartiyeedahaydi doortay hu aasima doortay min rusulihim rusul yani quraish quraish rusuloodiya ku doorti falam yagdiru ma awoodna an yaqdacu ini gooyan minhu min aasim sheen ku gooyan ma awood ma asortila doortay aminkina roobal inshaarigasudiyo ay gaar ahaan aasim suwarka kusheekoye rawa lbukaari bukaari oo hadii kuriyey qawluhu culumta iskada darsado kan akiso kan iska darsato lafade maana sor quraan rawa lbukaari oo hadii kuriyey qawluhu o yani alhadatu kagooli hada maylinglajeede mawdicon waay wadulatu asaxaab waay adabaru annaclu shin waay shina yelile laakin shinada tangoonayo malabkan lahayn tangoona soorka alinglajeede lamadi o kabara sameeyeya laakin tan oo shina kabar maleye iya may wa malab male mana awlaadi walayka jiliyaas bes taasu macruuf waay geedateedan geedka hoos hoosay iskumood hooka gal dhabka gobod dhigo macruuf eri jirsa yani wagawluhum wagawluhum uktulhum badadan bikasri lbaai wafatxiha yani وaqtlhm وaqawlh وaqawlh uktulhm badadan kagooli وaqawlh qawl hubaybi hubey goolshay uktul dil hm yani banulxaris dil badadan keli keli in dil kagooli bikasrilbaya lari badad وafatixiya badad faman kasara lanki kasriyo bidad er qaala may kagooley jamcu bidatin bidatin bidad lakajamya ya kagooley wa qaala may kagooley huwa bidadka may jamcu bidatin bidatin mufrad keli bidat ma jamc shaw bikasri baai bidatin wahiya bida may lankasay annasiib nasiiba lankase bidadan koox koox ndil bidadan oo baadaloodlo bidadan jamac jamac ndila naglaas mana jamac jamac ilaah ndil badadan hoobleron firdi firdi ndila naglaas taasa shalayin shagal koolay macnaha iskabedeleeda yani wa kay wa huwa gowl gaala may ka goolay faman kasara lanki kasri gaala huwa manka may ka goolay huwa bidad ka jamcu bidatin bidatin oo jamaaca e jamacshe oo bidad bidatin taaulmufrad bidadna jamac mana shajaratin shajar oo kal lamide bakaratin bakar lamide mana bakaratin taaulmufrad anere bakarna jamacgi waay shajaratin taaulmufrad shajarna jamac waay bidatin taaulmufrad bidadna jamac waay saala huwa manka may ka gooley jamco bidatin bidatin lijamiyay bidad lakajamiyosare bikasri baila wahuwa bidatintana annasiibu wa macnaa maynagdaas macna algawli kolka macnaa shay may utul ilah dil hum banulxaaris dil xisasan jamac jamaacan dil munqasimatan qiibsan likuli waxidin waxid kasta minhum yo kumide qiibsan mana jamac jamaa ilah un dil mana uktul ilah wamacnahu mana algawli bidadan bidadan alabsoodet wamacnahu mana algawli uktul ilah dil hum yahi banulxaarisin dil bidadan ay xisasan qiib qiib ilah dil munqasimatan qiibsan jamac jamaa ilah un likuli waaidin waaid kasta minhum yo kumidana nasiibun nasiibun sugnaado ki kastaba jamaaca katoostoy nasiib katoos yani saasdilo waay waman fataxa lanki kordhoo badadan erono taala may kagolay macnah macna algawli golkaas macnaa shay may bo mutafarikin harinkushaltabsan fi lkatli dilki kashaltabsan waaxidan lidilaw bacda waaxidin lidilaw min atabdidi kelikeli yalkusheli min atabdidi kelikele hal hal dil waay wafi lbaabi baabu karaamaati lawliya iya kasugnaade axaadiiu axaadiis ya kusugnaadeen axaadiistaas oo katiiratun fara badan axaadiistaas oo saxiixatun ansacday axaadiistaas oo sabagad dhagtay fi mawaadiciha mawaadic alaxaadiisi axaadiista mawdacyaalsha ka dhagdi min hada alkitaabi kitaabkan kan ina kumid e may kumid aha bacdu mita minha min alaxaadiisi may kumid aha xadiis lgulaami unugi xadiiska kumid a aladi gulaamkaas oo kaana huwa gulaamka aday yati huwa gulaamka ka inseeda haadi araahiba nankiona caabidkaa inseeday wasaaxira inseeday hamoodni hadiiska kaas naftiya karaami kumidasta bismi illaahi bismi illaahi warabi lgulaami dhe idil heesaasa igilaasikal idil korkilahay wa minha min alaxaadiisi may kumida xadiisu jurayjin jurayj xadiisiya kumide wa xadiisu asaabi lgaari godka saatis xadiiskeediya kumide aladina asaabu lgaar oo adabaqat sakratu dadhaabti bu daboolantay calayhim ala asxaabi asaabtaas korsho ka daboolantay hadiiskasa kumidayon oo camal sho katawasulaayno ilahayna badbaadiyahay wa xadiisu rajuli rajulki hadiisi wa minha min alaxaadiisi may kumida hadis rajul rajul hadis kumid aladi ah. rajul samica dhegay sootan sood fi saaabi saxaabka soodka dhegay yaqulu saaxibu saxaabi yaqulu saaxibu saxaabi saxaabka saaxiib sheeka goolay aski waraabi xadiigata fulani iblow beergeedidis waraabi soo dhegay usun kalaami kumid ah, dhegaagan furmeeno saxaab dhasislan kahadala unti ku dhegay yani yani waa kay karaami kumid ah nafti wagayru dalika wa minha min alaxaadisi may kumid ah gayru dalika almadkuuri madkuurkaas kaasi keer shay kumid ah وdalaail daliilyaala fi lbaabi baabulkaraamada orooren kaiiratn ti badan oo mashhuratn mashhure waay wtawfiq waafajintina bilahi ilahi ana waafajiyay taaf waafajintina ilahi isku le kolkan karaamada saasiyan suguntaa yani saas ay masalan waljaro saaseho ilahay odoomisha lankifadawka karaamaysadow ahe yani wa kay mahe ahe in lam tara lhilaala fasalim liman taraawayalaraman bila hooban aragaan yani lanki arag badbaadiya bil hoogan aragaan lang aragahay masalan bili watay bili watay li adin maya majalto les mana digsha ma digsha ma eh, laha kolkan saas oo kale masalan kolkan hoob karaamadadan haysan laga haysado oo kale shay yani wa kay masalan saas oo kale yani ida lam tara alhilaal fasalim liman ra'aahu bilahoobadan aragaan lanki araga nabadgeliya le karaama reestaas yan shani shay وعn iبni cmar رadi الlahu taعala canهuma qala iبn cmar may ka gooley ma samictu cumara cumar madegni radi alahu taala canhu yaqulu cumar kagoolaw madegni lishayin shay dadba wili shayn ma madegni wa inii ana la adunu malayahu shaygan kada ilaa kaana shay uhaade kama yadunu cumar yan karami kumidato cumar mana oo us ero walaagan san maleeye us er walaagyo haynagadayan lay mana naftiya karami kumidato mana dadka lilaamiya ka jaray ma samictu cumar cabdullahi cabdllahi arisiyadalahi qaala cabdllahi bin cumar mere maa samictu cumara awkay cumar e radi alahu taala anhu madegni yaqul halka golaw lishayin shay kado weliga nka golaw madeegna inian la adunnu maleeye hu shaygan kadaasaan maleeye lay madeegna ilaa kaana shay shayga haaday kama yadunnu cumaru cumar sadan maleeya le rantanagdaaseri mana rawa lbukhaariyo bukaya nafsiya karaamikubukaariya wadeebkana weriyey kitaab lumuur lmanhiya